بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirnaa weli kitaabu siyaam waxaana soo gaarnay halka mualifku yihi washarطu sawmi الniya walimsaaku can اlmuftiraat washarطu sawmi sawmka shardiga uu ku asaxaye lagaba maarmaanka ah iyo arkaantiisu anniyatu niyo weeye iyo walimsaaku in laga afhaysto la iska ilaaliyo can ilmuftiraati waxyaabaha soonka jebiya soomku sidiisaba laba rukni buu ku asaxaa oo labadaa mid kamida haddii la waayo unan asaxaynin midka koowaad waa niyadiina la timaada waktigeedi midka labaadna waxyaabihii jebinayay inaad fajarka ilaa maqribka ka ilaalisa wey haddaada niyadii la imanina soonkii faradkaa ma asaxo haddaad muftiraadkii samaysana wej aadan cudurdaar lahaynna soonkaagii asaxayay wuu buraa shardiga niyadu waa cumuumkii xadiidkii inama alacmaalu binniyaat alimsaaku can ilmuftiraadina waaba aayadii naskeedii wa washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu labyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri uma atimu الsiyaama ila leyl ilaa habeenkii soonka dhamaystira habeenkii iska cunoo iska caba ilaa waagu idinka baryo oo fajarku ka dhasho haddii fajarku dhashona soonka dhamaystira ilaa habeen laga gaaro qoraxi ka dhacdo muddada haddaba fajarka subax ee salaadu kusoo gasho ilaa maqribka qoraxdu ay dhacdo maqrib la gaaray inta udhaxaysa yaa imsaak can ilmuftiraati qofka laga rabaa labada hadduu qofku la yimaado faradkiina waa ka dhacaya soomkiina waa ka asaxayaa haddaan maanic jirin diidaya oo gabadhii xeyd ku dhacay iyo nifaas iyo aanay jirin labadii buu ka hadlayaa marka labadaba fayawi niyoonayaa likulli yawmin maalin kasta wuu niyoonayaa oo siyaamku maalintu waa cibaado madax banaan maalin walibana gaar bay u taagan tahay walidaalika maalin walba tajdiidu niyati in la cusboonaysiiyey u baahan tahay kuguma filla ramadaanka bilowgiisa intaad niyooto inta kale in aanu ramadaanba madaxaaga soo gelin ooda niyoone aada iska soontuun lama ogola maalin walba waa cibaado iyo camal jadiida oo cusub oo madax banaan camal kastoo cibaado oo cusubna niya jadiida oo cusub buu u baahdaa sida salaadihii shantaha oo kale wey subaxi waa inaad niyootaa duhur waa inaad niyootaa shantaba niyo waa inaad la timaadaa maalmaha ramadaankuna waa sidoo kale oo maalin maalin kuma xirna maalin walba niyadeedii imsaaq cani mufturaadkeeda waa ugaal tan hadduu soon kaa jabo macnaheedu ma aha qasab otomaatic kuwii kale inay wada jabaan sida salaada ragcadaheeda ma aha salaada ragcadaheedu iyadoo ragcado kala googo-ana ah, haddana ma kala asaxan inay qaybna asaxda qaybna inaan asixin maaha culamada qaar ba waxay qabaan sidaas waxay dhahan soonku sida rakacaadka weeyo bisha awalkeeda haddaad niyoota kugu filan fa in kaana fardan hadduu soonku farad yahay wajaba waxaa waajiba tacyiinuhu fard faradnimadii inuu cayimo oo uu niyada ku daro inuu soon farad iyo waajiba soomayo wa tabyiituhu inuu bariyo min alleyli habeennimo habeenkii inuu ku baryo oo waagu ugu baryo oo fajarku ugu galo iyadoo niyadii ka horeysay ay qofka habeennimadii la bariday farad in la cayimo waxaynu marar badan soo niri niyadu marna cibaadada iyo caadaday kala saartaa oo marka aada qabaysanayso marna cibaadaa loo qabaystaayo waa qabays waajiba marna caadaa loo qabaystaayo nadaafad iyo qabowsi iyo waxbaa loo qabaystaa qabays waa qabays biyuna waa intii maxaa kala duwo waajibki iyo kii kala kala saara niyada kala saarta kan cibaadadaah iyo kan caadada ah sawmkuna waa sidoo kale sawmka laftiisu cuntada oo la iska daayo cibaadana way noqon kartaa sida sawmka caadana way noqon kartaa iyo qofku inuu iscaataynayaaba dhici karta inuu calolxanuun iyo waxooga intuu dareemay si fiican faaruq ha u noqoto ha banaanaata bal waxbaa isku gaargaare waa dhihi karaa caafimaad waa ka raadin karaa cuntada uu iska daaye ko inuu wuxuu cuniyo cababo waayeyna waa dhici kartaa in cudur iyo xanuunba u diido si kale uusan u daayeene aanu waxbaba cuni karinna waa noqon kartaa inuu sown iyo cibaado ilaahay dartii u daayena waa noqon kartaa maxaa kala saaraya niyada saa waa marxalada koobaado niyadu hadday cibaado iyo caado isu eg jiraan niya lagu kala saaraa cibaadadii la niyoodayay hadday maraatibtoodu kala duwan waajib iyo sunno leedahayna niyadaa waajib ama sunno lagu sii daraa soonkiiyo salaadii iyo sadaqadii baa lamida ah. sadaqaad la baxaysaa sadaqadu zako waajibana way leedahay mid tatawucoo sunnaana way leedahay intabana waa maal la bixinayo salaadii mid farad ay leedahay mid sunnaana waa leedahay sawmkuna farad iyo sunnuu leeyahay kanaad soontay waa kee waa inaad niyada ku kala saartaa saa darteed wajaba tacyiinuhu faradnimadiisa inaad cayintaa waajiba oo xaddaas qadarkaa zaaidka aada niyooto soonkaagani inuu farad waajiba yahay wa tabyituhu min alleyli soonka faradkay khaas ku tahay si uu gadaal ka sheegi doono soonka sunnada ah haddaadan wax soon jebiyo cunina macabin barqadii ay kula kumanaata maanta inaad iska soonto waad iska soomi kartaa waana arki doonaa nabigay ka sugan tahay sal alayه wasalam siday jamhuur ahlicilmi leeyihiin laakiin farabku nabiga yihi alayh الsalaatu wasalaam man lam yujamic الصiyaama qabla اfajri falaa صiyaama lah ninkaan soonka niyoonin intaan waagu baryinen fajarku dhalan soon uma jiro halkaa waxaa laga gartay nafyigaas inuu shardi tahay niyada habeenkii in la niyoodo waa marow niyada u kaamilsan an yanwiya waa inuu niyoodaa niyada maxalkeedu qalbiga weeye sawma kadin berri inuu soomayo can adaai fardi ramadaana ramadaan oo farad ahaa gudanaya waktigiisii ku soomayana uu yahay haadihi sanata sanadkana uu soomayo lilaahi tacaala ilahay dartiina u soomayo waa soonkii laysu xeli jiray niyadii la aqrihi jiray wey fuqahada shaaficida mutaakhiriintoodaana khaas bay ku tao xataa mutaqadimiintoodii ma qabaan niyada in lagu dhawaaqo niyada lagu dhawaaqana munaasabad badan baan kaga soo hadalnay wax asal iyo daliila ma laha ayib walaw akbarahu hadduu u sheego biru'yati aragtidii bisha laylata shaki habeenkii la shakisanaa man qof baa u sheegay yaiqu bihi uu ku kalsoon yahay qof adigoo aad ku kalsoon tahood ka rumaysataba kuu sheegay habeenkii soddonka shacbaan ahayd bishii inuu arkay buu kuu sheegay oo qofkaasoo niman mida laa yaqbalhu xaakimu qaadigu uusan aqbalaynin qolyaan qaadigu markhaatigooda dusha ku aqbalaynin adigusa aada aaminsan tahay ood ku kalsoon tahay hadday kuu sheegaan oo min niswatin haween wa cabiidin addoommo iyo wasibyaanin caruura ama nin kaloo faasika ah, laakiin adigu waqaca fii qalbika sidqu inay runtii tahay unbaa kaa dhaadhacday fanawaa uu niyooda binaan isagoo ku salaynaya calaa daalika rumaynka qofkaa ugu kalsoon yahay warkiisa ku salaynaya oo fa kaana uu noqdo minhu min asawmi buu noqday saxa soomkii waa ka asaxaya masaladan waxay ku salaysan tahay masala inaad fahamto u baahan baa ka horeysa niyada soomka la soomayo ee cibaadada la soomayo la niyoonayo niyadu waa inay maxalkeedii iyo waktigeedii dhacdo wey oo waktigii niyadu mashruucay ahayd sawb in la niyoodo waa inaad niyooto iyadoo bishiiba soo gelin oo maanta aan joogno haddaad berri subax oo axada aad tiraahdo berri oo ramadaana inaad soomaysa aad niyooto lam yasix waayo berri ramadaanba ma ahaba faradka qadiya waad niyoon kartaa haddaad ramadaan oo adda ah niyoota berri sidii isagoo jooga ah waa niyatun fii gayri maxalliha waxay lamid tahay duhur baa tukanaysaa mana soo gelin subxi barqadii saddex saac afar saac markay tahay baad salaad duhur niyootayood allahu akbarke lam tancaqid ma guntamayso waayo niyadan cibaado wakti leh weeye yajibu an taqaca fii waqtihaa loogu talagalay waa inay joogtaan markii qaacidada muqadimada aada meel dhigto su-aasha ka imanayse masaladan ku gaarsiin waxaa weeye ramadaanka waktigiisu waa goorma maxaa lagu niyoon karaa laba mid markii la helaa cibaadaadka muaqadka oo dhan niyadooda la samayn karaa midkood imaa yaqiin wa imaa danni haaliba inay aaliban kula badato in waktigii duhur soo galay waad fiirisay saacaddii waad fiirisay way kula noqotay inay soo gashay dani aaliba ama waad hubtaa waktigii inuu galla gaaray waad niyootay waktigeedii bay dhacday saas darteed niyadu laba mud ana ku salaysnaataa imaa waa inaad hubtaa wa imaa dani aaliba waa inuu jiraa haddaan labadaa midna jirin oo iska niyooto niyat fii ayri maxaliha walaa taixu wey ayb maalinkii u dambeysay shacbaan waa maalin ramadaanna noqon karta kowdiisii soddonkii shacbaanna noqon karta yawmu shaki ah hadday bcade riwaayati cuduuli iyo aragtidii cuduusha ay ku sugnaatana min jinsi lyaqiini wey haddii qof aad adigu aaminsan tahay kuu sheego oon la aqbalaynin laakiin naftaadi iyo qalbigaaga waxaa gashay halabatu danni qofkan inuu run sheegayaa oo aada sidii ku niyooto saxad niye liannaha niye waxaa weeye calaa halabati danni ku dhacday halkaas intaasoo dhan buu inaad iska garanaysa ku talagalayo natiijadii u dambeysay buu kuu dhiibay marka waana caada fuqahadu ay leeyihiin inay masaladii amaradii xasilada ahayd ay kuu dhiibaan oy barbiiska kuu soo saaraan way kaaga talagalaan waxaanay ku salaysan tahay siday tafaruca u dhacay inaad wax ka garanayso ama aadan gaarin oo in laguu sheego oo lagugu wareeriye aynan ahaynna way ku talagalayaan mukhtasaraadka qofkan intaas oo dhan in la geliyo kama bixi kare inta biraha natiijada keliya miiska usaara yihahda waa dhacdaa walow akhbara wadu u sheego biru'yati aragtidii bisha rabadaan laylata shaki habeenkii laga shakisanaaye soddonka shacbaan ku aadanayd man baa u sheegay qof yaiqu bihi uu ku kalsoon yahay qofkaasoo minman dad kamid a laa yaqbaluhu xaakim uusan aqbalaynin oo markhaatigooda uusan ku xukumaynin oo ku cilaaminayni bir inay gashay oo min niswatin wa cabiidin wa sibyaanin fanawaa waa niyooday binaan calaa daalika arrintaa isagoo ku salaynaya mar haddaad ku kalsoon tahay halabatu dani baad joogtaa fa kaana yowmkii wuxuu noqday minhu min ramadaan u noqday saxa waa sixi masaladan waxay madruub tahay qof sidaa ku niyoodo ku soomay cid kalena aan ka maqal markii waagu beriyey ee uu niyadii kusoo waabariistay masaajka masalan markuu kusoo tukaday buu dadkii weydiiyey waxaala dushii waa la arkay baa la adaa iska seexday ama meel fog buuba joogay oo telefoon iyo waxbuu soo diray saarihii iyo xaaskii iyo ilmihii baa ku yihi annagaaba aragnay cid kalena maanu waraysanee telefoonku iska dhigayo waa iska suxurtay waagu markuu beriyey dadku arkay hadday u cadaato bishii ramadaan inay tahay isaguna macnaa halabati danni uu ku ku niyooday saxad niyatuhu wa saxa sawmuhu waina waaw hadduu niyoodo min gayri ikbaari axadin qof u sheegayo isagoon jirin saddonkii ramadaan shacbaan weeye alele beri ramadaanna waa noqon kartaa shacbaanna waa noqon kartaa isna ma arag cid u sheegtayna ma jirto wuxuu yihi naga sun bay noqone iska niyo hadday noqoto fa kaana wuxuu noqday yowmkii minhu min ramadaanu kamid noqday lam yaix asixi maayo waayo niyadiisu yaqiinna kuma salaysna alabatu danina kuma salaysna waa cibaado aan waxba ku salaysnayn wax lagu niyooday aan jirin haddii aad tiraahdo saw ma dhici karto maalintan inay ramadaan noqoto ha maxaa diidaya cala taradud inaan niyoodo hadday ramadaan noqotona niyooday si aan dhaafin waxaan leenahay asalka haalibka ah waxaa weeye inay shacbaan tahay oo xaggee laga keenay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana qaacidada fuqahada waxay ahayd ilaa wax bedelo la helo wixii jiray baa jira asalku waa wixii jiray uu jiro hadday habeen tahay ku jirnay waa habeen ilaa maalin cadagaa haddii maalin lagu jirayna waa maalin xukunkeed baad qaadan ilaa habeen laga hubsamo aqlabatu danni ka yimaado haddii shacbaan aan ku jirnay maalinta shakigii shacbaan weeye walidaalika nabigan ala slam muxuu yihi man saama alyawma aladii yashuku fiihi faqad acsaaba alqaasim ninkii iska sooma maalinta laga shakisan yahay oo ramadaan inay kamid tahay u sooma nabi maxamed waa caadiyey bay saxaabadu wariyeen xadiidkii camaar radi allahu canhu ardaa halka waxaa laga gartay maalintaa ramadaan inaan lagu darikarin iyadoon yaqiinaba halabatu dani lahaynin ninkan isagaaba niyadu niyooday macsiya ku jireen cibaado macsiya kuma asaxday ihahdeen ayib sawaaun waxaa isku mid ah jazama niyat ha jazmiyo ha go-aansada berri waa ramadaan waa niyooday aw taradada ama ha shakiyo hadday tahayna waa niyoon oo waan soomi hadday noqon weydaan hadhow waan iska cuni oo faqaala yidhaahday in kaana hadan hadday beri noqoto min ramadaana faana saaimu waan soomana oo waan soomaya wailaa fa muftirun hadday noqon weydana waan afuraya saa xataa hadduu niyoodo niyadaa ma asixin markuu waagu beriye kadib haddaad ogaata ramadaan inay tahay maalinka imsaaq iyo qadaa lagaa raba walow qaala hadduu yidhaahdo laylata halaaiina habeenka soddonaad oo min ramadaana kamida ah. in kaana adan min ramadaana berri hadday ramadaan noqoto fa saaimu waa soomaya wailaa fa muftirun hadday noqon weydana waa afuraya oo fa kaana ay beridii noqoto min ramadaana saxa soomkiisa waa asaxaya taa maalinta shacbaan u dambaysa xukmu shacbaan baan siinay qaacidadana waxaa niha aslu baqaau maa kaana calaa maa kaana maalinta soddonka ramadaan ee la garan laayaheeda bisheena adag asalku waa inay ramadaan tahay sooma alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana raac alabata tudaniy asalku waa min ramadaana inay tahay mar haddaad niyootay ama jazbi ama taradude niyadaadu way asaxaysaa wayasixu intaa waa faradkiibu kaga baxay wayasixu waxaa asaxaya annaflu sunadii soonka ahaaye biniyatin muطlaqatin niyo aan farad iyo sunno ku xirnayn soom aada niyootay keliya buu ku asaxayaa kow qabla zawaali intaan duhurka la gaarin xilliga duhurkii intaan la gaarin uu ka asaxaya waxaa labadaba lay cuskadeen culimadu raxmat ullaahi calayhi soomka niyadiisu imaa farad wa imaa sunno wey faradku wuxuu ku cayinmaa in farad la niyoodo wixii ka soo hareen farad loo cayimin oo dhanna incaqada naflan sunuu noqonaya saa darteed sunnadu tacyiin uma baahna o qabla dawaalina nabiga calayh salaatu wasalaam baa caaisho waxay ka warisay nabiga maalin xilli barqadiya guriga usoo galay bay ti markaasuu wuxuu yihi caaishay wax la cuna ma haysaa xafka la geliye ma yaallaan markaasa waxay tii maya ma hayo markaasuu idan asuum haddaba waa iska soomaya mar haddaa waxaan oran lahaynin intaa soom bila ajirey u dhici lahaa niyadaan ku darsano oo ajir baan ka raadsanaya idan asuum xilligu xilli nabigu leeyahay waa xilli barqadi ah soomkuna sunnu ahaa halka waxaa laga gartay iyo sunnadu waktiga niyada isku shardi maaha tii qabla alfajri ahayd waa faradka keliya maalin labaad buu nabigu yii alayh salatu salaam sidoo kale u barqadii yihi wax la cunaa ma haysaan markaasu waxay tihi ha waxbaa naloo keenayo waxbaa yaala markaasu wuxuu yii ikaan markaas aan iska cunayaan maalinkii barqadii uu helayna wuu iska cunay barqadii markuu wax waayeyna wuu iska soomay halkaa waxaa laga gartay soonka sunada niyadiisu wixii qabla zawaala in layska soomi karo oo la iska niyoon karo xadiidkan imaam muslim baa warinay fi saxiixi wain akala saaimu intaa wuxuu kaga baxay sharaxii wa sharطu sawmi niyatu uu ku sharxayay wاlimsaaku can ilmuftiraati sharaxeediibuu halkan ka bilaabay marka wain akala saaimu qof sooman hadduu wax cuno raashin buu cunay dawuu cunay cunitaankuna afkaa laga qaataa aw shariba wuu cabay aw istacaba ama sanku iskaga shuray aw ixtaqana ibta meesha kaadidaa buu iskaga shuray wax aw saba maan ama biyuhu ku shubay fii udunihi dhegtiisa fawasala biyihi waxay gaareen ilaa dimaaqihi maskaxdiisa u dhaadhaceen aw adkhala ama wuxuu geliyey isbacan far aw hayruhu ama waxaan farahayn oo kale fii duburihi dabadu iska geliyey aw qubulihi ama haweentii maxubinteedii tarankuu la geliyey waraa'a maa yabdu waxaana la gaarsiiyey wax ka shisheeya inta muuqata can ilqacdati marka la fariisto qubulkii iyo dabadii marka la fariista inta soo baxdee la xaaja gudanayo meel ka fog inta la arki kara meel ka fog baa la gaarsiiyey aw wasala amase waxaa gaaray ilaa jawfihi calooshiisa shayun shay min acnatin wax lagu duraya waran iyo fawaariya xabad baa ku dhacdo caloosha u dhacday aw dawaa-in dawo boog lagu dhayay baa hoos caloosha ugu daadegtay uurka ugu daadegtay aw taqaya-a ama wuu iska matajiyey aw jaamaca ama ninkii iyo reerkiisiibuu u tegayy xaas ama haween buu u tegay xalaal iyo xaraam waxay dooni ha noqoteen aw baashara ama uu la fara ciyaaray fii maa duuna alfarji waxaanu tegitaan iyo galma ahayn buu kula fara ciyaaray fa faanzala markaasay biyihii ka yimaadeen aw istamnaa ama wuu siigaystay oo fa faanzala biyaa ka yimid aw baalaha ama wuxuu ku xeel dheeraadou ka badbadiyey fi lmadmadati luqluqashadii aw listinshaaqi sandaartihi fanasazala jawfahu biyihiibaa hoos wax ugu carareen aw akhraja riiqahu ama cadhooftiisii buu ka soo saaray min fanihi afkiisa carabkana kagama soo saarine wax kaluu kaga soo saaray carabkiisaoo candhuufleedu banaanka usoo bixiya gadaal bay ka iman doontaa waa xukun gaara laakiin wax kale oo isaga xubintiisii afka ajnabi ka ah buu ku soo saaray tusaale kamaa idaa jara alkhayta sidii xarig iyo duruu afka ku hayay hadduu jiido oo fii famihi khaydka oo ku jiray cinda fatlihi markuu soo hayay xarig iyo waxbaad samaynaysay dun iyo daabac baad tolaysay carabka kii aad ku haysay baad jiiday oo baxay waad qoynaysay iyo waxay tahay ma aqaane iyo arqaankii fanfasala calayhi riiqun wuxuu afkii kala soo baxay candhuuf uma raddahu uu kusoo celiyayo wa balaca riiqahu buu liqay aw balaca ama wuxuuba liqay riiqahu candhuuftiisiio mutagayiran isbedelay ma soo bixin gudahay weli ku jirtaa laakiin way isbedshay tusaale kamaa idaa fatala sidii haddii uu soo hayo khaytan dun iyo xarga soo hayo oo fatagayara uu la bedelmo bisibqihi dhacaankiisii iyo rijigiisii kiibaa candhuuftii bedelay sidii baad u liqday aw kaana ama wuxuu ahaaday najisa nijaas candhuuftaad liqday ama waa nijaas kamaa idaa damiya famuwaf hadduu dhiigo oo fabasaqa candhuuf tufo xataa safaa riiquhu ilaa ay candhuuftiisii nadiif ka noqotay walam yaqsilhu afkana iskama dhaqin ila biyaa aahirin lahaye biyo lamaada imani aw ibtalaca mukhaamatan ama xaakadiibuu liqay min aqsa alfami afka meesha u shishaysuuna ka soo qabtay in qadara hadduu awoodo calaa qacihaa inuu soo gooyo oo wamajiha uu tufo isagoo awoodo intuu soo gooyay inuu tufo xaakadii kor ka soo degtay ee kor agga sanka koriya ka timid ee halkaa dhunta a meesha ugu dambaysa kusoo degtay adoo intaad soo goyso tuuri kara haddaad horay usii dirto oo fatarakaha uu ka tago xataa nazalat ilaahay ay hoos u aw aaca alfajru baa soo dhashay waagii baa bariyey wahuwa mujaamicun isagoo reerkiisii la jeeday u tegaya fastadaama waa iska sii watay walow laxdatan biriktiba ha noqotee hawshii wuu ka hari waayo waxoogay waa sii waday wahuwa fii jamiici daalika intaasoo dhanna isagoo daakirun xasuusan lisawmi soomkii caalimun og bitaxriimi inay xaraam tahay intaa hadday dhacdaay baala sawmuhu waa burayaa wa calayhi qadaaun qadaa laga rabaa waimsaaku baqiyati nahaari maalinta inteeda dambe inuu afhaystana waa laga rabaa oosan waxna cunin waxna cabin halkan mualifku raxima allahu muftiraat iyo mubtilaat ama mufsidaat siyaam buu ku soo ururiyey oo uu ku sharxayo walimsaaku cani lmuftiraati muftiraadkii waxay yihiin buu ku sheegay inta muftiraadka uu sheegay waa laba qaybood qaybna waa nas qaybna waa qiyaas qaybta naska ah hadduu cuno uu cabo wey wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum lkhayط اlabyadu min alkhayط اlswadi min alfajri kadib maxaa la yihi uma atimu الصiyaama ilى leyl soomka waxaa laga soomaya aayaddu waxay tilmaantay wakuluu washrabuudii la ogolaa baa joojiya la yihi saa darteed cuntada iyo cabitaanku waa ijmaac waana nas inay soomka jebinayaan shuruudii haddii laga helo ama cudurdaa uusan jirin waxaa saddexaad oo nas ah hadduu iska mantajiyo xadiidka abi hurayra ahaa man daracahu qayu matagu qofkuu soo dhaafo falaysa calayhi qaadshay waxba lagama rabo aa waman istaqaaa camdan falyaqdi qof isagu kas isaga keena iska matajiy ha qabeeyo inuu jebinayo iyadana na sugay mas'alatu mujaamic ninka haweentiisii ama haween maalin u taga xalaal iyo xaraamba iyadana soomku inuu ka jabayo waa nas kafaaru la dheeriyo waa inoo iman doontaa sha allahu tacaala afartaasi waa intan mansuuskaa intan uu sheegay waxaa lagu daray mawaanicdii hadday ku dhacaanoo gabadhii caadadeedi iyo nifaaskii ay ku dhacaan iyagana soomka waa jebiyaan waxaa lagu dariyo min jinsi mansuusaada ah. haddii uu qofkii waasho maanta isagoo soomanaa unbuba beg yirioo maryaha dhigay ama waa ridoobay walciyaadu billaahi kuwaasoo dhan soomka way jebiyaan intaasi waa inta mansuuska ah inna waa qiyaas waa inta soo hartay oo dhan qaacidada qiyaaska la raacayo maxay tahay wa daabiu waxaa la afursiinaya waxaa koobaya xadda qaacidada la raacaya waxaa weeye usuulu caynin wax cayn oo eli qabato inuu galo weeye oo u gaaro waa in qalab haba yaraatee min manfadin maftuuxin meel furan oo duleesho uu ka galo ilaa jawfin gudaha uu galo inay gudihii uu dhaadhaco wax muuqdoo idi qabanayso meel duleeshona ka galay iyo waljimaacu walinzaalu can mubaasharatin aw istimnaa'in caaliman bitaxriimi daakilan lisawm marka laga reebo jimaaca iyo waxaa la ilxaaqiye looga qiyaastay inta kale waxay uga qiyaasan yihiin acaam iyo sharaab cunto iyo cabitaan baa looga qiyaastay walidaalika wax kasta oo gala meel furanna ka gala gudana u dhaadhaca baa soonka jebiya hadduu qofkuuna kasusan ogyahay xaaraantinimadiisa soonkiina unan halmaamin waa laba qaybon ka hadli doona usuulu caynin waxaa ku baxay waxaan cayn la taaban kara ahayn sida dabayliyo dhadhan baa lamida waxay yidhaahdeen haddaad halkan wax marsato oo inta uu soo buuxo aad xaggaa ka dhadhaniso dhadhanku cayn ma aha walidaalika dhadhankaba la ogolaadayo markaad raashinka karinayso cusbe ma leeyahay mise ma laha hilibku ma bislaaday mise ma bislaanin carabka in la saaro waa la ogol yahay laakiin waa iska tufid caan ka soo haray carabka la saaray maxaa dhiba biyaha la weysaystoba soo inta lagu luqluqdo afka lama geliyo cad hilibi ilkaha ah, haddaan ku calcalaliyo iska soo tufoon iska dhaqo biyihii la geliyo isla meesha ka soo noqday maxay u kala duwan yihiin waxba biyahaba markaa luqluqanayso inay macaan yihiin iyo in kale waa daliil laakiin macaanku cayn la taaban kara maaha waxaa lamid a ah dabayshi meeshaasaa la joogaa ama suuqlay baa la yahay dabayshu siyaabo badan bay kuu geli kartaa iyo waxaan la arkaynin dabayl iyo boor hadduu kaco gubaarki iyo boorku waa kugu carari karaa haddii meeshan qiiq ka kaco wax gubto qiiqu waa ku geli karaa haddii aada suuqlaytahoo bur iyo wax ka shaqayso burdhaa u leeyahay waa kugu duuli karaa waa kugu carari karaa waxyaabaha wax il la arka maaha kuwa wax kasoo qaad ma leh gelitaankoodu ay kugu cararaan waana waxaan la iskaba ilaalin karin de xaraj iyo mashaqadana marfuucun fi sharci wa xaraja kuwaas inta soo hartay waxaa la yihi afka garanay oo cuntihi cabitaan afkaa laga cunaa inta kale maxaad u raaciseen daliil baan haynaabay dhaheen duleal kasta in la raacinayo oo daliilkaasna muxuu ahaa xadiidkii laqiid ibni sabir aan haynaa oo maxaa ku qornaa wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman biyaha sanka aad ku jiidaysa ku xeel dheerow inaad sooman tahay maahan sanka wax lagama cuno waxna lagama cabo asalkiisu laakiin biyihii sandaartee kor haddaad ugu jiiddo waxaa laga cararayaa daliilku sheegay inay hoos u dhadhacaan dadka waa duleed aan afki ahayn waxna lagama cune lagama cabe waa un laga neefsadaa hawka u qabtaa haddana wixii ka galay muftiraadkaa lagu daraa cinda tacaddi fakadalika inta kalena wey inta kalena dhegihiina ku dar soo duleel duleelkii un maaha dabadiina ku dar soo duleel duleelkii un maaha xubintii tarankana ku dar soo duleed duleelkii un maaha halkaa waxaa ku baxay min manfadin maftuuxin markuu ku yihaahdo wixii aan manfad maftuuxa ka gaarin madaxa wax la mariyey oo meel aan furan aan ahayn oo jirka raacay iyo masaamta iyo duleelada raacay kaasi wax ma afuriyo irbad bawdada lagu dhuftay manfad maftuuxa ma ahane iyadana waxma jebiso waa halkaa fuqahadeenna shaaficiyadiiyo fuqaha badan ay mareen sidaas wey jawf maxaa la yidhaahdaa marka masalada jawfku tafaasiisheeda la yskuma raacsanaa inna way isku raacsan yihiin inna la yskuma raacsana siedaba luqada carabiga jawf waxaa lagu yidhaahdaa wax gudaha ka xordan oo gudaha ka duleelaa la yidhahdaa walidaalika waxaa la yidhahdaa ibliis markuu soo maray aadan oo yaala oo weli naf lagu afuufin buu xagga ka maro agga ka maro aggu ka galo aggu ka galayo markaasuu wuuu kani urkiis jirkiisaa duleesho guduhu ka duleelaa maxaa shahwo ku jirta haddii laigu sii daayase maxaa daagda iyo dow kala dhici lahaa saasaa xadiista qaarkeed ku timid kan waa kabaa duleelaayo wax hordan haddaad aragta buu yihi hawaa ka buxe haw iyo shahwa tifka ah kan laygu sii daayo gobolkuba iguma dhaceen guri hore badhankan uga bixi lahaa marka jawf wax gudahoo banaan korkana ka xiran baa la yidhaahdaa innagu jirkeenna ah haddaad fiirisa haddaba halkaa dhuuntaa ah laga bilaabo ilaa halkaa laga gaaro caloosha hoosteeda ah inta korena waa lafiya feero inta hoosena waa uruc iyo duleel wey intaa jawf waa la yidhaahdaa inaan jawf ahayn ilaa xukin xukmu jawfi ay siiyeen bay yidhaahdaan kalxalaqi dhuunta intan dhuuntaa jawf ma aha oo iyadii baaba iska wada jilicsan laakiin xukmu jawfi baa la siiyeyo ide halkan meel wax ku istaaga maahe wixii gaadha waa meel uu kasii socdo inuu horay udhaadhacayn bay u badan tahay asala marka xukunka wuxuu asalkii gaadhsiinayey baa la siiyeyo wasaaisha axkaamulmaqaasid gaadhsiiya wax saasay fuqaara qaar yidhaahdaan halka waxaad ka garatay wixii gacantan gudaheeda gaari iyo wixii lugta intaan udhumada gudahooda gaari iyo jawf lama yihaahdo jawf ma gaarin laakiin halkan inta hoose caloosha iyo xudunta hoosteeda iyo dhulkan masaanada carabiga lagu yihahdo innaga eriyadan kaadihaystiya laga bilaabo ilaa halkaa dhuntaa laga gaaray intaasaa jawf la yihahdaa wa min hunaabaa qaacidada jinaayaadka iyo xuquuqdeeda markaa tagtaan aljaa waxaa la yidhaahdo waa tii gudaha u dhacday jaa intaa wixii ku dhaca ee gudaha u dhacdhacoo dhan baa axkaamuljaa-ife iyo hulusu diya la siiyaa waa min baab waaxid taqyiimkii jawf maxaa la yidhaahdaa baa mar walba baabkii la joogaba isku axkaama kadib wuxuu yihi waljimaacu walinzaalu can mubaasharati aw istibnaayin waxaa la diiday mubaasharada waa la diiday ninkaan isxajin karin istimnaha iyo mubaasharada macal inzaali a waxaa lagu yiri way afurinayaan wahuwa qowlu jamaahiiri ahli lcilmi qaarkoodna ijmaac bayba soo guuriyeen waxaa loo daliishaday waa laba nabigeena sala allahu alayh alih wasalam iyo haweentiisa iyadoo oo la sooman yahay is-agamar iyo in layska aga dhawaado wixii aan isu tegitaan iyo gal ma ahayn waa la fasaxay laakiin shardi baa lagu xiray nabigu wuxuu yihi isnacu kula shayin ila nikaax sida wiili gabadhii caadada qabtay baatanna waxaa la yidhi qofka sooman maxaa uga banaan xaaskiisa wuxuu yihi wax kasta ila nikaax caaishada nabiga waxay ka warisay nabigu haweenkiisi inuu la fara ciyaari jiray isagoo sooman laakiin shardigii bay tilmaantay nabiguna sheegay oo waxuu yihi waxay tihi waxaan leeyahay caaisha waxay tihi waayukum yamliku irbahu kamaa kaana sala la ala sl yamliku irba nabigu hala fara ciyaara laakiin wuu iska adkaa idinka ya isxasin karay tihi hadduu halkaa galo meelaha hadday kula gaarto idinka ya isxasin karay tihi qofkii isxajiskii shahwada in looga baahan yaha halkaa ka garatay abu hurayra wuxuu yeriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laba nin baa u timid nin baa u yimid rasuulka ilaahay anoo sooma haweenta ma laga faraqaaciyaa ma la samayn karaa buyi markaasuu yidhi ha isla meesha isagoo fadhiya nin kalaa u yimido wuxuu rasuulka ilaahay isla arrintii lafteedii ma samayn karaa nabiga wuxuu yidhi maya waan yaabo labadii nin baa fiiriyey wy saa ninka loo ogolaadayna nin oday u ahaa ninka loo diiday nin dhalinyaro ahaa nafs xadii waxaa tilmaamaya nabig ala slam in la weydiiyey maalin kalay dhacday nin oday ahna waa diiday nin dhalinyarana waa u ogolaaday markaasuu iyagoo la yaaban buu arkay markaasuu wuxuu yihi ina shaykha yamliku nafsa ninka weyn uu isxajin karaa laakiin ninka dhalinyarada carcartiisii qaba waxaa loogu diiday inuu aga maro wuu fakan karaa masaladaa waxay tilmaantay qofkaan isxajin karin isxajintu waxaa soo gelaya inuu inzaar iyo shahwo kaa timaado iyo inaad kasii badan ba samaysood waxaa weeye galmi iyo wax la timaado labada way soo gelayaan midda labaad xadiidu lqudsiga nabigu wuxuu ahaa yadacu acaamahu wa sharaabahu washahwatahu min ajli cuntadii way burisaa cabitaankiina waa buriyaa shahwadiina way burisaa shahwadu acamu inay banaan ku timaadiyo inay galmo ku timaado waa waxa ugu muhiimsan ee qadaa shahwa la yihaahdo inzaalkiiyo biyuhu yimaado wey walidaalika biyuhu hadday yimaadaan waxa laaay wixii kulayl iyo kar ahaa baala iska burayaan oo haddiiba xataa haweentii ag joogto oo isagoon waxauga samaynin ka yimaadaan ninkii waa qad jabay horayba uma socdo horayba uma socdo wuxuu marayaa ninkii la yihi markay hawsha dhamaysataan alxamdulilah ma dhahdaa ee yihi naf aawe yaa hadli kaloo dhambe ku jirtaa marka waxaan dhanba ay hawsha u socotee waxu dhacayaanba huwa alinzaalu huwa almaqsuudu min aadaai h qadaa shahwati walidaalika shahwadiisan xaraam ku gudanin meel yuusan la aadin meel yuusan la aadin waxaa weeye huwa linzaalu fii hada almacnaa marka haddii uu biljimaaci ku sameeye bilmubaasharati hadduu ku sameeye bilistimnaai siigeynta hadduu ku sameeyo cinda jamaahiiri ahli lcilmi isku mid weeye daahirkana taasa udhow ila ayib shardiga wuxuu leeyahay daakiran lisawmi caaliman bitaxriimi labadaa shardi qofku hadduusan taxriimka garanaynin soonka kama jebiso qiyaasan cala salaati maxaa looga qiyaasan nabiga xilligiisa alayh salaatu wasalaam waxaa dhacday waagii hore salaada waa lagu sheekaysan jiray oo markii salaada aad timaadeed gasho allahu akbar dhahdo qofka sii taagnaaba waxaad dhihi jirtay imise ragcadood bay dhaaftay bal reerihii caruurtii ka waran ala isdhihi jire salaadana waa lagu jiraa dhibna ma lahayn markay soo degtay waquumuu lilaahi qaanitiina ay saakitiina idinkoo aamusan saxaabadii inay hadlaan waa laga mamnuucay inay aamusaanna waa la amray nin la macalit alxakam isulami oo shil sheekaysta ogaa laakiin in la xaraantinimeeye aan ogeyn baa salaadii soo galay allahu akbar markuu yihi ninkii ku xigay haasaawiya sheeke ku bilaabay ninkii waa la haddi waayey ku celiyey dadkiioo saa usoo wada fiirinayu arkay deedna ninkan isagoo ma ogeyn la xaaraantinimeeyey wuxuu uhi waa sukla umaya rooyadii ha i weyde maxaa iga soo fiir fiirinaysaanku iyo ninkii markaasaa gacadda loogu tilmaamayo aamus baa layimi markii la aamusinaya waa ku iska aamusay salaadiisiina uu iska watay salaadii goobtii laga baxay nabigaa tartiib ugu yeero wuxuu yihi salaadu dikri iyo qraa iyo tasbiix wey laa yaslixu fiiha shayu min kalaami naas sheekada dadka waxba loogama ogola salaadii ku noqona ma dhihi nabigu alayh salaatu wasalaam salaadii iyada ahayd waayo ninkan kalaamkoo fasaxan buu ogaa taxriimkiisa ma ogey uu iska hadlay salaadii waa kaa jabtay iyo dib lama dhihin kadalika saaimku hadduu ka hadalkuna waa min mumtilaati salaati kadalika saaimku isagoo inuu mubtil yahay ogey hadduu wixii sameeyey jaahilan bitaxriimi saxa sawmuhu qiyaasan cala salaati wa amaa qofku isagoo halmaansan hadduu cuno cabo nusuus bayba leedahayo waxaan rajaynayaa way noo iman doontaa labada masalena qayb lagu ka hadli doonaa wayalzamu waxaa waajibaya man fasada sawmuhu sawnkiisu qofkuu ku fasaaday fii ramadaana ramadaan biljimaaci qofkuu kaga buray qofka sawnkiisa biljimaaci iyo haween loo tegay kaga buray xalaal iyo xaraamkuu dooni ha noqdee maca alqadaai qadaha waxaa la waajibaya bilkafaarati kafaara ku waajibaysa labaa laga rabaa qadaha maalintii waa laga rabaa burtay oo xadiidkaa wuxuu ha riwaaya abu daawud iyo keyrkeed wariyeen wasum yawma makaanahu maalintii bedelkeedii maalin soon kafaarana waa laga rabaa wahiya kafaaradu cidqu raqabatin qoor in la xoreeyo weeye mu'minatin mu'minada saliimatin ka badbaaday min alcuyuubi ceeb ka badbaaday almudirati dhibaysa bilkasbi inuu shaqaysto qofkan oo inuusan ahayn inaad ka curyaankaa xorayso oo markii horeba biilkiisa culays kugu hayay kaasaan xorayn inaad tidaada lama ogola qof isma markaa xoraysa takaaliiftii nafaqada lagula hawa dhici isagaa isdaberaya de qof xamaaran kale isdaberi kara inaad xoraysaa lagaa rabaayo wax kasab u diidaya uusan jirin fain lam yajid hadduunan helin waa sida inagana haysatee wax addoon la xoreeya meel ka og maladihi hadda meel aan u doonaba ma lahaba fa shahrayni mutataabicayn laba bilood oo isku xigtuu soomi laba bilood buu bilowga la bilaabi ta labaad buu la dhamayn hal maalin dhexdeeda ma afuri karo fain lam yastaطic hadduusan awoodin faicaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin buu quudinaya qisadan xilligii nabiga dhacday sala allahu alayh alih wasalam abu hureyre wuxuu leeyahay anoo nabiga la fadhiyaa nin ordayaa soo baxay rasuulka ilaahay waan halaagsamay nabig wuxuu yihi maxaa kugu dhacay maalin soon ramadan anoo jooga baan islaantaydii ku fakaray nabig alay slam wuxuu ku yihi hal tajidtu raqabatan tuctiquhaa qoraad xoraysa ma heli kartaa markaasuu yihi maya riwaayata qaarkood wuxuu yihi qoortayda qooraan ahayn oon gacan ku hayo bilkii ahba ma jirto nabigu su-aal kalu weydiiyo wuxuu yihi hal tastaiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn laba bilood isku xigta ma soomi kartaa wuxuu yihi maya riwaayadka qaarkood baa ku daray oo waxa sidan ii galayba soo soon maaha bil baaban adkaysa waaye malaa lama isxajin kara ninka maalin adkaysan waaye baa lixdan maalmood adkaysan karu yihi ninkana de nin listin dhashay buu ahaa yaa yaqaana ereygaa macnihiisa hebel laystin buudhasho ma taqaana raggii kitaab dei jiray kuma jiraan miya kitaabka baalka rogi jiray ama buruujta tirin jiray xidigin jiray kuma jiraan miya listin waa idi waa xidigaha buruujta manaasishale mid kamida wey waa xidigo saddexood dhardhaaran moodo soomaalida waxaa ka dhaadhacsanaya nimankan buruujta tiriyaay burujtaa habeenkuu dayaxu la bariyo burji kastaba inuu khasaais leeyahay qayb baanu barakaysanaayo qofku wuu tarmaa baa la yidhahda habeenku la fadhiya dhashay waa ninka soomaalidu urur u bixisa wey xidiga ururka la yidhaahdo baa dayaxa la fadhiyo wuu tarmaayo dad badan buu noqda waana koox ururka xidiga ah ururkaasaa loo bixiyaa mid guduudanoo koox yar wataan cadaadxayn baa la yidhahdaa habeenku dayaxa la fadhiya ilmaha dhasha weligii faqri iyo cayb buu ahaadaayo xalintaa yarku ag taagnaadaa bay dhahaa waa naxsi zuxal iyo miriikna waxay yidhaahdaan abaar bay tilmaamaan oo bishu hadday iyaga la dhalato sanad abaareed bay noqotaa mid godan la yidhaahdo laba iyo mid dheer baa jiro hadday bishu la dhalato meel godan waa laga fogaaday oo biyaa buuxiye yidhaahdaan ku saddexoo dhardhaara ana liftin baa la yidhaahdaayo qofka habeenkuu la fadhiyo dhashay shahwadiisu xad ma yeelatay yidhahdaan idayi baa ka dhacda ninka qisada qaarkood wuxuu ku sheegay siuu isu ilaalinaya habeen dayax cad unba waxaawey gabadha ku dhunkeeniya wax arkayo markaasuu bilowguu bilaabay tan iyo maalintii uu kala goyin waana qisadaasna bacda riwaayaadka saxiixa soo guurisay intaad xasuusto ayib ninkan wuxuu yihi marka laba bilood soon ah oo bilbaabaan hay waaye ma kare kale isma xajin karo nabigu wuxuu yihi haddaba fahal tajidu icaama sitiina miskiina lix miskiin ma quudin kartaa wuxuu yihi maya iyadan igama dhaco wax hal miskiin aan raashin aan ku siiya ma hayso nabigu waa isaga aamusay isna uu iska fadhiistay nabigu sidii isaga jooga alayh salaatu wasalaam baa raashin sadaqaa loo keenay ninkii bu ihi raashinkan ho iskaga bixi kafaaradii oo masaakiinsii raashinkii markuu gacadda ku dhigay wuxuu yihi maaniga qoyskayga cid uga baahan baan siiyaa ilaah baan ku dhaartay labada buure ee dhagax madowga ee madiinaha reeraheeda ka qoys naga faqiirsan oo nooga baahan inuusan jirin bu yaan siinayaa wey nabada ku qoslay buui ilmahaaga reerkaaga si dhaaf marka halkaa waxaa laga gartay ninkii mahayo yiri kama dhicin dayn bay ku noqotay walidaalika sadaqadii nabigu loo keenay wuu iskaga bixisiinayay weli hadday miskiinka quudintiisu maca caji dhacayso ninka waxba laguma yeesheen baqiyat daynan fii dimatihi nabigu haddaba kaa kafaarada nabigaa sheegay sala allahu alayh alih wasalam fain cajaza haddii uu kari waayey icaamkii habata wuxuu ku sugnaanayaa fii dimatihi qoortiisa intaa waa ninkii waa la gartay haweentiina soonkan iyada wuu jabay laakiin kafaara baa laga rabaa walaa yajibu kuma waajibayo cala lmawtuu'ati haweentii loo tegay kafaaratun kafaara laguma laha halka fuqahada shaaficiyadu qaaciday ka dhigeen qaacidana qawaacidda awaail kitaabi siyaan ku sheegay bay kamid tahay shihaabudin zanjani fi takriji furuuci cala usuuli qawaacidda shaaficiyada iyo xanafiyada isku khilaafeen iyo masaailka ka dhashay markuu sheegaya shaaficiyadu halkan waxay ka istimbaadayaan ninkani waa u yimid reerkiisii inuu ku dhacayna waa sheegay isagii kafaara la amray islaantiina kafaaraha bixisa lama dhihin wa takhiiru lbayaani can waqti alxaajati laa yajuuz in caddaynta xukunka xilligii baahi tahay banaano marba hadduu sheegay isagaana weliyu amrigeedii oo mas-uul ka ahaayo in loo inuu raaciyo la rabay looma sheegin kafaaraha bixisana lama dhihin inaan kafaaro waxba lagu hayn baan ka garanay qaaciday u siyaadayaanoo waxaan umalaynaya inay dhihi jireen haddii arrimo badan nabiga loo keeno qaybna uu ka jawaabo kuwo lamidana ka aamuso kuwuu ka aamusayba kuwuu sheegay baa la raacin mise wamaa sakata canhu fahuwa cafun baa la dhihi xanafiyada qaalu waa la raacin oo qiyaasa islaamna kafaara laga rabaa shaaficiyada qaalu wuxuu ka aamusay taakhiiru ma banaana wamaa sakata canhu fahuwa cafuna waa jirtaa kafaara laguma laha gabadhi halkaa masaaisha isku qabtaan bay kamid tahay halkaasay fuqahadeenba ku saleeyeen mid labaadna waa ku tacliiliyeen qaarkood oo waxay yidhaahdeen faacilu wa munfacilu faacilku waa isaga ninka wax raadsaday waxna sameeye waa isaga iyadana munfacil un aqbalay weeye saas darteeda qadahana waa kuwada waajib cuqubada adag ee kafaaradaana faacil munfacil lagama sima yihahdeen faacil iyo mafcuul lagama simi kara yihahdeen iyagu faacil baa cuqubada la saara weligod ayib fain facala hadduu fala sameeyo jamiica dalika intaasoo dhan naasiyan isagoo halmaansan soomkiiba wuu halmaamay markaasuu raashinkii ka dhargay uu iska cabbay uu iska muraadsaday aw jaahilan ama maba ogaba xaraam inay tahay ama aysoon jebinayso aw mukrahan ama waa lagu qasbay aw alabahu qayu ama mantagiibaa soo dhaafo oo ka tanbadiyey aw anzala waxay shahwadii kaga timid bixtilaamin riyo iyo hurdo aw can fikrin ama waa fikiray aw nadarin waxbuu eegay aw nasala jawfahu calooshiisa waxaa galay bimadmadatin aw istinshaaqin luqluqasho iyo sandaarshi bilaa mubaalaqatin unan ku xeeldheeraanin aw jara riiqu ama canduuftii baa la dureersatay oo gudaha la gashay bimaa baqiya wixii ku soo haray ilkaha min aطacaami ah cuntaa fii khilaali asnaanihi ilkaha dhexdooda bacda takliilihi markuu waxgelgeliyee nadiifiye kadib waxbaa ku harharay uusan ogeyn wixiibaa unsuu tartiib usoo bilmayen macluufta raacay wa cajaza can majihi inuu soo tufana wuu kari waayey aw jamaca riiqahu ama candhuuftuu uruuriyey fii famihi afkiisa wabtalacahu waana liqa sirfan iyadoo keligeed ah aw akhrajahu wuxuu soo saaray candhuuftii calaa lisaanihi carabkuu ku soo saaray uma raddahu waa celiyey wa balacahu waa liqay aw iqtalaca wuxuu soo gooyey nakhaamatan xaako buu min baatinihi gudihiisiiya laabhabu ka soo yiri wa wuu tufay aw alaca alfajru baa baryey wa fii famihi طacaamun afkiisa cuntaa ku jirtayo falafadahu waa iska tufay aw kaana mujaamican mid jimaac iyo hawl ku jiruu ahaayo markii waagu beriyey adaankii dhacayba fanazaca fi lxaali markiiba wuu la baxay aw naama wuxuu seexday jamiica nahaari maalintoo dhan buuba hurday aw humiya calayhi waa la miir daboolay fiihi fi nahaari maalintii wa afaaqa wuu miirsaday laxdatan minhu ilbiriqsi ka mida lam yadurahu dhibi maayo soonkiisa fii jamiici daalika intaasoo dhan wayasixu sawmuhuna waa ansaxaya intaasoo dhan wax dhibi mayso intan uu sheegay hadduu naasi iyo jaahil yahay waynu ka soo hadalnay jaahilkana qiyaasan cala salaati hadalkii naasiyana nabigaa yihi idaa nasiya faakala wa shariba falyutima sawmahu fainamaa acamahu llahu wasaqaahu hadduu culu cabo isagoo halmaansan soonkiisa iska dhamaystiray ilaahay baa cuntiya cabitaanka siiyey adiga laakiin hadaad qof cunayo cabaya aragto waa nahyi sababtoo ah inuu kas u samaynayo inuu halmaansan yahay war uma haysid daahirka ficilkiisana munkar weeye cumuumkana man raaa minkum munkaran falyuayirhu way idin kamid ahayd aw mukrahan waa la qasbay rufica alqalam in allaha wadaca can ummati alkhaطaa wanisyaana wama stukrihu calayhi wixii lagu qasbayna looma qabtan ummadda nabigaas aw alabahu qayu baa ka tambatay xadiidka abi hurayra man daracahu qayu falaysa alayhi qadaan qofku ka bataayo uu ka tambadiye isagu ka yimaado qada laguma leh wy aw anzala bixtilaamin waa qof hurda qof hurdana mukalafba maaha xadiidka caaishana wafical alqalamu can alaaati can inaaimi xataa yastayqida baa ahayd waxaa kaloo nabiga la weydiiyey qof hurda fawajada balada qoyaan buu isku arkay muxuu isagu isu dhamaystiranayaa aw can fikrin aw nadarin waxbuu ka fikiray oo xasuus wuu maamiyey si wax u maaminaya buu isagoo qoyadiis arkay ama waxbaa eftiisa maray oo ishiisu aragtay si wax usii fiirinaya buu isagoo qoyadiis arkay qofkaasi ficil uu sameeyey ma jiro nadarka iyo qalbiga waxa kusoo dhacay soomee fikirka in allaha tajaawaza liummatii camaa xadaat bihi anfusaha maa lam tacmal aw tatakalam nadarkuna isha keliya ma maahe bimuraafaqati fikri oo maskaxda ay ku wareegtay baa waxaan keenay taana waa qaybtii cafigahay aw nazala jawfahu waxaa degay oo ku dhaadhacay bimadmadati aw istinshaaqin bilaa mubaalagatin ku xeeldheeraanin iyadana xadiidka laqiq ibni sabira ka fahmanay ubaalig fi istinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman haddaadan xeel dheeraanin xadkii mashruuc ahaa samaysay maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin wixii wax laguu idnay ka dhashay adiga damaanadeedi iyo dandhaweeda iyo dembigeeda wiii kamid laguma aw jara riiqu bimaa baqiya min aطicaami fii khilaali asnaanihi bacda takriirihi wacajaza can majihi aa tufi weynay falaa takliifa maca alcajzi ilaahayna wuxuu yihi wafataqu llaha ma staactum qofkana waaba soo saari waayey falaa takliifa ma saaraba takliif aw jamaca riiqahu fii famihi wabtalacahu sirfan candhuftii haddii in yar in yar la ogolaa isugeynteedu waxba bedeli mayso wixii asalkiisa banaanaa keli kooxna waa ku banaanya wixii keli u mamnuuc ahaana kooxna waa u mamnuuc canuufta yar u socotaay dhib ma laha oo waa la karaa haddaad ururisa sida kuusa kugu noqoto wax biyo cabay aad noqotona dhibaato ma laha aw akrajahu calaa lisaanihi uma raddahu wa balacahu carabkaad soo bixisay khaarij la ictibaari maayo inta carabka ay saaran tahay carabku markay gudaha saaraynba iyo canruurtii maraysayba dhib lahayn hadduu banaanka usoo saaroo la noqdana weli wax afka ku jira xukunkeed bay qaadanaysaa aw ixtalacan khaamatan min bainihi wa lafadaha wuu tufay canru lasoo tufay laguma afuraba xukmulqayna qaadan mayso istinaa weeye aarkii ibn cabaasna wuxuu ahaa ka sugnaa alfitru mima dakala walaysa mima kharaja wax soo galay baa afuriye wax soo baxay ma afuriyo aw alaca alfajru wa famihi طacaamu falafadahu afka cunto ku jirtoo tuftay waxba kaa dhibi mayso haddaabaad afka gelin kartaa markii fajarku galay kadib ood biyaha afka gelin kartaa oo aad tufto liqitaankii iyo joogkii mar haddayna gaadhin dhib ma laha aw kaana mujaamican fanazaca fi اxaali dhacaamkii lamid tahay intii hore qofku wax maaduulu ku jiray mancigana surca iyo degdeg inuu istijaabo baa laga rabaa kii hadduu la yimid oosan isa sii nabin iyadana dhibaato malaha cuntadii la tufay bay lamid tahay aw wa fii famihi acaamu falafadahu waxaa laga yaabaa inaad tidahdo su abu daawud fii sunanihi xadiid culimada qaar tasiixiyeen kuma sheegin hadduu muadinku adaamo wa fii yadi axadikum inaaun uu weel ku jiro falyaqdi minhu xaajatahu ha ka bogto yuusan udhigin xadiidkaasee la dhihi fuqahada shaaficiyada iyo jamhuuru ahlilcilm ama jamaahiiruhum xadiidkaa laba maslak bay leeyihiin imaa inay yidhaahdaan xadiidkaasi waa daciif oy daciifiyaan wa imaa inay yidhaahdaan xadiidkaasi waa mansuuq oy marduud ka dhigaan macno ahaan haba asaxa buu rabay labadaba maslakna midna masaalikta cilmiga ahayd kama foga waxaa laga yaabaa kama fogada inaad yar baciidsataan lakin waxa aan bayaanayn amaa in la daciifiyo xadiidka falaysa baciidan sixada axaadiistu shan shardi bay leedahay shardiga koobaad waa inay ruwaandu iqaad yihiin iyo cuduulah cadaaladii iyo dabigii tisaalu sanad saddexdaa sanadkay u noqotaa cadamu shuduudi walcilati labadaana sanadkana waa taabataa matnigana waa taabataa haddaba jinsiga cilalka iyo shuduudka qayb kamid ay qaacidada muxadisiintu tadciifka axaadiista ku tilmaameen oo waxay dhaheen xadiidkii haddaad aragto yubayin macquula wlmanquula inuu daciif xashimihi ah ogo nusuustii oo dhan kitaabka hadduu ka hor yimaado waa marjuud bay yidhahdeen waxaana la jazmin in raawigiisu weyma guudoon ha noqdee xadiidkana muxadisiinta ogaada oo laba ariiqay leeyihiin caadaha xadiidku haddii aan matnigiisa nusuus badan iyo mucaarado badan lagu arkin aad looma adkeeyo waxyaabo badan baa la iska aqbalaa sida cancanada mudalisiinta oo kale laakiin waxoogay mukhaalafaad iyo rabash hadii batniga laga dareemo ninkii cancanadiisa la aqbali jiray baa lagu cilayn oo lagu daciifin markuu xadiidku sidan oo kala noqdo axaadiis badan bay sidaa darteed aimatulxadiis ku diideen xadiisu nahyi can siyaami yawmi sabti baa kamida ah. yawmu sabti in la sooba mutlaqan xadiidka diidaya akaru kibaari ahli cilmi bilxadiii way radiyeen wayna inkireen kumayna inkireen liruwaatihi iyo sanadkiisa laakiin matnigay inkireen waxay dhaheen nusuustao dhan buu ka hor imanaya nusuustaa dhan inaan qaadano iyo kan inaan oo ka radino iyo kuwa kale inaan radino ka qaadano ilahi nusuusta badan baa la qaadan waa min haada albaabi culimadan markay xadiidka leeyihiin marduud wey daciif wey waxay leeyahay anaga laa cibrata bisanadihi laakiin matnigiisa shuduud can mafaadi nusuusi ah fadalla calaa ana axadda ruwaatihi wahima leanna asalka nusuusi tacaarud kama dhexeeyo halkaas iyagu jamcinta macquula u waayeen bay waxay ku radiyeen nusuusta oo dhan waxay tilmaamaysaa haddii waktigii fajarka la gaaray inaan waxba la cuni karin xadiidkanna wuxuu leeyahay waxoogay baad sii wadi kartaa xadiidkani waa fardun laa shaahida lahu laa kitaab walaa sunna wax shaahid uma jiro bal kitaabka iyo sunada mas'aladaa ku yimi kulluhaa duddahu way ka hor imanaysaa maslaka haddaba raddiga iyo tadciifka in la qaado waa maslak mashhuur min masaalika ahli xadiid kamida wey markay saa waa saas oo kaleeta noqoto axaadiis badana culamada qaar baa ururiyey axaadiista sidaas oo kaleeta ah ee la diiday waxaa kamid a ah axaadiis ay culimo badan diideen axaadiistii tirmidi sheegay fain shariba fi lkhaamisati faqtuluuhu mar hanaad hadduu cabaabo mar afraad caba kamriga hala dilo tirmidi wuxuu yihi kitaabkayga axaadiistaa kusoo maray oo dhan waa lagu camal falay ilaa laba xadiid maahan xadiidkan kale kay aha ka warqabo midinkuma jira miya intaan kitaabta la ag fadhiye mararta la adri may baasha noqota xadiidda waxaa wuxuu leeyahay laba xadiid baan wax ku camal falay helin labadooda midna kanaa kamida walidalika lam yajri alayhi camalu ahli lcilmi baa lagu dhihi iyo ma jara alayhi camal tafaasiishan intaa ka badan ma geli kara taa laakiin wajkeeda inaan idin ishaarun baa rabay oo tadciifka iyo sanadkiisu waa iqaad keliya ad markaysa maanta ninka aalibka inuu la soo boodo iqaad ha noqda laakiin matnigiisaa marduudo ama shuduud ku jira ama nakaara ku jirtaayo fusuusoo dhan ka hor imanayaa lagu dhihi waana maslak madaahibta badankood mid walba meel ay qaadeen qaarna waxay qaadaan min baabi tarjiix isaga iyo nusuus badan markay iska hor yimaadaan tacaarud iyo tarjiix bikasrati adillati iyo kasrati nusuusi baa lagu tarjiixiya siday shaaficiyadu u mareen man masa dakarahu falyatawada iyo xadiidkii talq ibn cali yii bidcatu minka kuwa badan baa ka raajixsan bay dhaheen marjuux weeye inta badan baan qaadanaynaa masaarigta marjuux iyo tadciifka baabkaasa way maraan naskigana waxay yihaahdeen nusuus badan oo awqaad mukhtalifaa ah soo degtay baan haynaa kanna waktiguu soo degee yimid aada u garan mayno laakiin axaadiiee nusuusta qaar kamida ah, saxaaba zaman ahaan ninka kan wariyey islaamnimada ka dambeysaa ku jira walidaalika min awjuhi nafsi cinda bacdi ahli lcilmi bay noqotay haddiiba makraj kale la waayey qowlkaas culimmada qaar qabeen baanu raacaynaa oo nasak baan marinaynaa jamhuurtu saasay yihaahdeen fuqahada shaaficiyadu dadka inahaa u maray ee hadalkooda ku wareega inay kamid yihiin wixii kale aad kula doodi uga jawaabay adiga way wejkooda ad iga taqaan inaan ku caddeeyo ayib marka uu yihi ow naama jamiica nahaari qofka naaimka ah takaaliifta marfuuc kuma aha maadaama buu baaqi yahay mukalaf inuu yahay soomkiisana waa ansaxaya ninka laakiin miyir beelee xanuunsaday hadduu maalintoo dhan au miyir la-yahay qofkaasi mukalaf maa xaddu takliifku ka baxay intii farasku jiray qaybna takliifmiyirki kagama soo noqonin hadduu xaddu takliif ka baxayna almuغma alayhi yulaqu mulaqu bilmajnuuni bay yihahdeen oo limaradin buu caqligiisii u tegey linawmin maaha saa darteed maalintao dhan sidaa hadduu ahaa takliiftiibaa kama asaxayso shartu sixu waayey wayda akala hadduu cuno muctaqidan isagoo rumaysan anahu layl habeen inuu yahay fabaana ay caddaatay anahu nahaaru maalin inay tahay aw akala wuxuu cunay daanan isagoo u malaynaya lilguruubi qoraxda inay dhacday oo wastamara ishkaalu ishkaalkii uu sidii baaqi u ahaado wajaba qadaa baa wuxuu yihi haddii aad cunto inaan waagii weli baryin baad moodeysay oo raashinkii baad rigti ka gelisay saaroo maalin cadday ba ahayd markaad cunaysay ama qoraxda inay dhacday baad moodo daruuriya waxbaa kaa qariso markaasaad raashinkii cuntay oo afurtay qoraxdii mud bay soo tiri ama qoraxda inay dhacday baad moodeysay waa la xaqiijin waayey muddan baa la kala garan waayey inay dhacday iyo in kale maalintaas soonkii wuu kaa jabay amaa haddayba maalin caddaatay gelin hore iyo gelin dambe kay dooni ha noqotee adiga dani iyo malaad ku saraysay inay kuu banaan tahay inuu khaa yahay baa caddaatay walaa cibrata bilkhaai bayini khaau khalad inuu qalad ahaa ay caddaatay waa kaan baan kusii sarayn meesha mataallo kasoo qaad mala malahaagi maalin cadbaad cuntay wy amaa tan ishkaalku sii daa'im noqday galabtii qoraxdu inay dhacday iyadana waxaa la cuskaday alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana asalku waa maalin may ahayd waxay kuu banaanayd inaad wax cunto cinda alyaqiini yaqiintiina maadan sugin fabatala sawmuka dhe wain danna hadduu maleeyo ana alfajra fajarkii lam yaطlac inuusan weli dhalan oo faakala cun wastamara ishkaalu ishkaalkii iyo mugdigii arrintaa ku jirayna uu daa'imo falaa qadaa lagama rabo lianna slaa asla baqaau leyli wey haddaynan cadaanin maalin inay ahayd oo ixtimaal jira xilligaad cunaysa ma qabla alfajri mise bacda alfajri bay shaki jiro soonkaaga waa ku asaxay waayo asalku baqaau leili walaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana sida maalintii baan u niri maalin xukunkeed baa lagu siin baatanna habeenkii xukun habeen baa lagu siin baan u lehnaa mar hadday kala cadaan weyda wa in ara hadday ku dhacdo fii afnaai ilyawmi maalintii bartankeeda dhexdeeda junuurun waali qofkii waa waashayo big buu yiri walow fii laxdatin ilbiriqsio minhu kamida maaha ha ahaadee aw istagraqa nahaarahu maalintiisii waxaa camimay biliqbaai niyirbeal buu maalintoo dhan ku dhamaystay aw alaa xaydun aw nifaasun ama waxaa ku soo dariyey gabadhii xayd iyo nifaas midkood baala sawmu soomku waa buraya maxaa yeelay kuwani waa mawaanicu sixati inuu soomku asaxay diidaan xaydki iyo nifaaskiina waynu soo marnay oo nas iyo qiyaas weeye junuunkiina mukalafba ma aho wax kama asaxo muqmaa calayhina hadduu maalinta dhamaysto baa la ilxaaqin karaa majnuunkii laakiin majnuun khaalisa maaha qofka miyidla caqligiisii un tegay wadaagaan xilligii faradkao dhan caqligii hadduu maqan yahay junuunkii buu markaa ashbah biljunuuni wey wayundabu saxuur suxuur baa sunno ah waa in qalla haba yaraadee walow kaana bimaain biyo baa ku suxuurta hadduu rabe walafdalu sida fadliga badan takiiru suxuurta in la dibdhigo oo la daahiyo weeye maa lam yakaf subxa subax hadduusan ka baqin walafdalu sida fadliga badanna tacjiilu lfiri akurka waa in la dedejiyaa idaa taxaqaqa alguruuba hadduu dhicitaankii qoraxda hubsado wa an yuftira inuu afuraa sunno ah calaa tamaraatin dhowr xaboo timira wa an takuuna witran tirays dheer inay tahay baa sunno ah fain lam yajid hadduunan helin timir falmaau biyuu ku afuri wayaquulu wuxuuna odhanayaa allahuma laka sumtu ilah aan kuu soomay wa risqika aftartu risqaagaana ku afuray suxuurtu inay sunno tahay nabiga yidhi tasaxaruu fa fi saxuuri baraka suxuurta suxuurta barakaa ku jirte waxaa kaloo nabiga ka sugan inuu yihi faslu maa bayna siyaaminaa wa siyaami ahlilkitaabi aklat saxar suxuurta la cunaa soomka yagiyo soomka ahlu kitaabka lagu kala garta ahlukitaabku ma soomi jireen ha yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaamu kamaa kutiba cala ladiina min qablikum ummadii hore soomi jireen baad halkaa ka garatay walow kaana bimaain biyaba ha noqdee qiyaasan cala lfiri afurka sunankiisa waxaa kamid a ah haddaad wax kala weyday inaad ku afurto suxuurtii afurkuna wax badan bay wadaagaan qiyaasan calayhi inaad biyo iska cabtaa lagaa rabaa walafdalu sidaga fadliga badan taakhiru suxuurtii in la dib dhigo weeyana nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam laba labada waa kaga sugan tahoo fadaail baan ka hadlaynaaye xadiid daciif oo sariixa ah jiro ma la yazaalu naasu bikayrin maa cajalu fira waakharu saxuur intay saxuurta dib dhigayaan akharu saxuurada dacfi baa ku jira laakiin waa fadaail acmaal leh nabigana calayhi salaatu wasalaam waa dib dhigi jiray raggii la suxuurtay waxay yidhaahdeen markii la yihi nabiga suxuurtiisiiyo salaada imisaa u udhaaysa dhexaysay qadru hamsiina aayatan in konton aayadood la akriyaa udhexaysa bay yihahdeen maa lam yakaf isubxa subaxa hadduusan ka baqin oo suxuurta inay ka tagta uusan ka baqin wlafdalu tacjiilu lfitri idaa taxaqaqa alguruubana waa xadiidka nabig ala slam uu ku yihi laa yazaalu nnaasu bikayrin maa cajalu lfitra waa saxiixaynka intay afurka dadejinayaan ummadan khayr unbaa ku haray oo ku baaqi ah khayrkaa ku baaqigaana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inay sunno tahay inaan lala sugin inta habeen madoobaanayo xidiga la arkayo wa an yuftira calaa tamaraatin wa an takuuna witran fain lam yajid falmaauna waa xadiis anas laga wariyey radia allahu canhu waardaahu oo wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku afuri jiray calaa rutabaatin rutabku ku afuri jiray fain lam yajid fatamaratin timir buu ku afuri jiray fain lam yajid xasaa xasawaatin min maayin biyuu dhowr jeer ka ban jiray saasuu nabigu samey jir ala waana sunanku xadiidkaa waa ka asaxay wa wuxuu dhihi ducadan allahuma laka sumtu wa risqika aftartu ducada intaa jumladan ah daciif weeye laakiin fadaail acmaal baan u qaadanay dheheenoo waa mursal mursalkana haddii uu صaxiixulisnaad yahay bay noqon lahaydee ninka insaaninaya mucaad ibnu zuhr ase la yihaahdana isagana waa waxaa waa majhuul mar haddii uu majhuul yahay ama daciif yahay daciif wey laba cilo laakiin jumlada asaxday dahaba damaru wabtallat اcuruuqu wa habata ajri waa iga tegey xididadii qalalayna waa qoyeen ajirkiina waa sugnaaday in shaa allahu haddii alla yihahda ajirkiina waan helaynaa ayandabo waxaa sunaa kasrat ljuudi deeqsinimada in la bariyo bisha ramadaan wasilat raximi qaraabada la xiriiriyo wa kasratu tilaawati qur'aani qur-aanka akriskiisana la badiyo acmaalu khayrka oo dhan waxay ku kala fadli badnaataa ama makaanka lagu samaynayaa kala fadli badan ama zamanka la samaynayaa kala fadli badan nabigan ala sl waxaa ka sugan kaana ajwad annaasi wa kaana ajwada maa yakunu fii ramadaan bisha ramadaan buu ugu deeqsisanaan jiray ugu deeq badnaan jiray ugu gacan furnaan jiray silaturaximkana baabkaasay soo dhexgelaysaa tilaawada qur-aankana xiina yalqaahu jibriilu nabig ala slam jibriil qur-aanka wuxuu la meelin jiray oo la muraajacayn jiray bisha ramadaan haddaba bisha ramadaan qur-aanka cinaayo gaara in la sameeyo bishuu soo degayna yahay baa laga faa'idaystay walictikaafo in la ictikaafo bisha ramadaan baa sunnaha siyamaa gaar ahaan alcashru awaakiru tobanka dambe oo nabiga ictikaafi jiray sala allahu alayh waalih wasalam isagoo leylat lqadri raadinaya kitaab ictikaafna insha allahu tacala waa iman doonaa wa an inuu afuriyo asiwaama dadka sooman walow bimaain biyana ha noqdaane dad sooman inaad afurisana iyadana way fadli badan tahay oo nabigeena ay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam man fatara saa'iman kaana lahu milu ajrihi qofkii qof soomana furiya ajirkiisao ka yeelanayaa lakiin ajirkiisa waxba ka nuqsaamin mayso wa taqdiimu gasli janaabati janaabada qabayskeedii in la hormariyaa sunaa cala fajri salaada subax soonkaagu wuu ansaxayaa adoo janaabo qaba hadii waagu kuu beriyo soonkaagu waa ansaxayaa laakiin waxaa fiican qabla alfajri inaad qabaysato khuruuja min alkhilaafi wlkhuruuju min alkhilaafi mustaxabu soo lama dhihin fuqahada qaar baa qaba soomka inuusan ansaxaynin waa qowl daciifa ah. laakiin alkhuruuju min alkhilaafi baaba fiicanba wa tarku lgiibati xanta in layska daayo oo laga tago walkadibi beenta walfujuuri dembiga walfuxshi afxumada iyo caytanka iyo erayada xun xadiidka abi hureyre weeyo man lam yadac qowla zuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu wey ilahay waxba dan badan kama laha cuntiya cabitaan baan daayey soonku hadduusan been dembiga iyo xumaatada iyo waxa xunuusan kaa reebin wاshahawaati shahawaadka inuu ka tago naftu waxay jeceshahay ee baa soonka aan burinaynin iyadan inuu iska daayo baa fiican iyadana waayo soomku maadaama taqwadii iyo nafti ruu xakameye lacalakum tattaquuna la rabo shahwaatu nafsi haddaad xarigga usii dayso macnihii soonkay halmaamaysaa bay dahdeen wlfasdu wlxajaamatu wlfasdu istaraandalkii iyo wlxajaamatu toobinkii waxaa lamida dhiiggii la iska qaadayaye iyo iska daysaa wanaagsan soonka ma jebiyaan cala saxiixi laakiin khilaaf baa ku jiro culamada qaar baa leh hadduu qofku intuu isa sarsaro dalaandalka waxaa la yidhaha dhiig ka yimaado ama istoobo dhiig iska keeno ama dhakhtarba tago dhiig la baaraya ama qofuu dhiig ushubayo iska qaado soonkiisi waa burayaa culumaa qabta iyagoona xadiidkii abqala alxaajimu walmaxjuum ka toobay iyo ka la toobayba waa afure daliishanaya walow cala saxiixi aan qabna inuu mansuuq yoosan jebinayni laakiin alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabu wey khilaaf kabahaydi waa waajaba fain shuutima haddii la caayo falyaqul ha yihaahdo inii saaimun waa soo mara haddii qof kugu caayo fuxshigii iyo fujuurkii iyo xumaatadii iyo dembigii weeye nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam fain imruun qaatalahu aw shaatamahu falyaqul inii saaimu riwaayadka qaarkood alaaan saddex jeer ah. madaahiran buu udhahayaa mise fii nafsihi qawlaani liahli cilmi daahirka riwaayaadka inaad afka ka dhihi karto isagana iskaga zajrinaysaa tilmaamaysaa wa taxrumu haweentii in la shumiyaa xaraama ah. liman qofkay xarakat shahwatahu shahwadiisa dhaqaaqayso eena isxajin karine in wax ka fakara ka baqaya waana xadiidka aan soo sheegnay nabigu calayhi salaatu wasalaam nabiga inta labadaba la weydiiyey uu u diiday mid midna u ogolaaday ee abu hurayre uu yihi kuu ka reebana nin dayar buu ahaa kuu ogolaadayna nin weyn buu ahaa iyo xadiidka cabdillahi bn camr bn caase nin dhalinyaro ah nabigu yimi uqabilu waana saaimin haweentee ma dhukan karaa anoo sooman markaasuu yihi maya mid duqaa yimid oo anoo sooman ma dhukan karaa markaasuu yihi ha markay la yaabeen wuxuu yihi ina shayka yamliku nafsa cilladu haddaba inay xukunku ku wareegayo yamliku nafsahu qofkay sanan kara aalibka waayeelkuna way sanan karaan waxaa badan dhalinyartuna inaynay sanan karin baa badano carcartoodu badan tahay walidaalika xataa fii ismi zina waayeelka iyo dhalinyartu ay kala dembi badan yihiin ninkan adaama ay bahashu aada ugu badan taho kulul yahay waa ka dambi yar yahay ninka isaga isdharinaya iska doondoonaya walidaalika nabigu saddexda ilaahay u necab yahay markuu tirinayay wuxuu ku diray ku da ku daray wa shaykun zani waa yadu zinaysanay maxay tahay balaayadiiy kuleylka hayee godkan ka tooraysa xun isagoo waa yeelay dhalinyaro aan la galayo kuleyl baa tuuray ninkaasi shahwadu way ka xoog badan kartaa halkana waa loo jiiday aga wareegeeda kan waa la isaga oggolaadayo baasha ka xoog badan karta dheh halkaasaan ku dirayna caawana wallahu alam sal allahu ala nabiyina maxamedin waala alihi wasabi sal subxaanaka allah amdik ashhadu an laa ilah illa anta astafiruka waatuub ilayk